bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslama clى nabiyina muxamadi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu <clears throat> majliskan in sha allahu tacaala waxaan ku bilaabaynaa kitaabka la yidhaahdo caqiidaة الsalaf wa asxaabi اlxadiid ee uu leeyahay alimaam abu cuثmaan ismaaciil bnu cabdiraxmaan asaabuuni raximahu اllahu tacaala <clears throat> kitaabka sida ciwaankiisa uu ka muuqdo ka muuqdo waxa uu ku saabsan yahay mowduuc اlictiqaad ictiqaad iyo caqiido ayuu ka hadlaa caqiidada uu ka hadlaayana waa caqiidadii ay iska lahaayeen dadkii salafka ahaa iyo asxaabu اlxadiidka ayb <clears throat> marka isagoo kooban wuxuu ka hadlaa caqiidatu ahli الsunna waاljamaaca ama caqiidatu asxaabi اlxadiid ama caqiidatu salaf الsaalixiin kitaabka mualifkiisa wax yaraan ka sheekaynaynaa kitaabkana wax yaraan isagana ka sheekaynaynaa dabadeed marka in sha allahu tacaala dersiga <clears throat> ayaan gelaynaa in sha allahu tacaala rajab kun afar boqol soddon iyo afar ayb waxaa la yidhaahdaa musanifka magaciisa ismaaciil bnu cabdiraxmaan kunyadiisana waxaa la yidhaahdaa abuu cuhmaan nisbadiisuna waxa ay tahay asaabuuni annaysaabuuri naysaabuur waa nisbatan ilaa mandiqa iqliim weyn oo iqliim naysaabuur ayb dhulkan marka iiraan iyo ilaa ruushka xaggiisa xigto ayaa qayb weyn oo ka mid a ah naysaabuur la dhihi jiray assaabuuni waa nisbo kale awoowyaalkiisa mid ka mid ah ayaa waxaa laga yaabaa inuu xirfaddaas saabuunta samaynteeda ama gadiddeeda iyo waxaas inuu ku dhex jiri jiray bina'an calaa daalikana marka iyaga loo nisbeeyey xirfadaas ayb ninkan marka waxaa imaamu dahabi kitaabkiisa siyar aclaami nubalaaga waxa uu yidhi huwa alcalaamatu alqudwatu almuxadisu shaykhu اlislaam huwa alcalaamatu alqudwatu almuxadisu shaykhu اlislaam culummadii hore qofka ay shaykhulislaam siiyaan qof weyn waayo ismaaciil bnu cabdiraxmaan annaysaabuuri assaabuni waxaa la dhalay saddex boqol toddobaatan iyo saddexdii markuu sanadku ahaa hijriga wulida sanata alaain wa sabciina wa alaaimia aabbihiis ayaa la dilay isagoo sagaal jir ah buu aabbihiis dhintay gaadmo ayaana loo dilay oo aanooyin marka tacasub madhab iyo waxyaabahaas la xiriirto waxyaaba tacasubaad iyo wax la xiriiraan ayaa loo dilay aabbihii darteed oo dad baa marka si gaadmoo fadki ayay ku dileen isagu markaa sagaal sano sanow jiray abu cuhmaan aabbihiisa majliskiisii baa la fariisiiyey marka aabbihiis majlis wacdi buu lahaa jiray oo aaduu waacidou ahaa qur-aankana fasiro marka isagii majliskii aabbihii baa la fariisiiyey majaalis badan oo wacdi abuu markaas qabtay qofkii hore da waqtigaasoo kale ruuxa waacidkan ah qof wuxuu ahaa aad wax u yaqaano shuyuukhdiisa abu daahir ibnu khusayme ayaa ka mid ahaa ibnu khusayme duriyada wiilkiisa ayaa wuxuu ahaa sheekh waxaa ka mida abubakr ah ibnu mehraan abu muxamed almakhladi zaahir ibnu axmed alfaqiih way badnaayeen marka shuyuukhdiisa talaamiiddiisa waxaa ka mid ahaa imaamu اlbayhaqi imaamkan ad taqaanaanoo albayhaqi saaxibu sunan اlkubraa iyo saaxibu kitaab ilasmaa asifaat iyo yaa wuxuu u ahaa isagaa sheekh u ahaa bayhaqi baa arday ahaa ardaydiisa waxaa ka mida wiil ou dhalay cabdiraxmaan ibni ismaaciil abulqaasim ibni abilcalaa raggaasoo dhanna waxay ahaayeen min talaamiidi abi cusmaan asaabuuni culammada ammaanta ay ammaaneen waxaan kaga gaabsanaynaa bayhaqi qaala alimaamu albayhaqiyu xadaanaa imaamu lmuslimiina xaqan wa shaykhu اlislaami sidqan abuu cuhmaan uma dakara xikaayata bayhaqi sidaasuu yidhi xadaanaa imaamu اlmuslimiina xaqan wa shaykhu اlislaami sidqan abuu cuhmaan uma dakara xikaayata marka shaykhulislaamna uu ku magacaabay waxaana waa ku magacaabay imaamu lmuslimiin rixladii iyo dalabkiisii cilmiga uu galay naysaabuur ayuu wax ka dhegaystay haraat saraks xijaaz shaam bilaadi iljibaal meelahaasoo dhan waa u rixlaystay wuxuu xadiidka ku akhriyey khuraasaan hindiya jurjaan shaam suquurta xijaaz qudus dhulkaasoo dhan waa isu maray majaalis xadiid ayuuna ka caqiday ayb rixlo dheeru lahaa marka iyo meelo badan buu maray ayb wa rusiqa alciza waاljaaha waxaa lagu arsuqay ninkaa cizi iyo sharaf fi اddiini waاdunya adduun iyo diin iyo adduunyaba wa kaana maqbuula cinda almuwaafiqi wاlmukhaalifi ninkii isaga waafaqsan iyo kuwa ka soo horjeedaba waa ka hiibaysan jireen mujmacu calى annahu cadiimu الnadiiri wa sayfu الsunnati wa daamiqu اlbidcati waxau yidhi waxaa lagu ijmaacsanaa isagoo kale inuu yaraa ama isagoo kale lala-a waqtigiisa sunnada seefteeduu ahaa bidcadana midka jejebiyo oo madaxa ku dhufto ayuu ahaa aad ula dagaalaya cilmi kula dagaalama qisooyinkiisa ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa meel wuxuu yimid isagii walaalkiis baa waxay imaadeen meel la yidhaha salamaas ayay yimaadeen lix bilood ayuu joogay majaalis nuucaqid bay dhaheen lixdii bilood baa wuxuu fasirayay hal aayad aayad tafsiirkeedu ku jiray baxar buu tafsiirka ku ahaa waxaa laga yaabaa boqolaal tafaasiir inuu aayadda ku asaaniid ugu haayo markii dambe ayuu meeshii ka tegey dhulkiisii buu isku sii aadayey dadkii buu sagootiyey wuxuu yidhi low baqiitu cindakum tamaama sanatin lamaa tacaradtu ligayriha walxamdu lilah hal sano oo dhammaystiran haddaan idinla joogi lahaa yacnii lix biloodoo kale aayaddan kama gudbeenuu yidhi iyada un baan wadi lahaa tafsiirkeeda hadda aayaddan marka tafsiirkeeda kama gudbeen markuu leeya shalay wuxuu sheegay haddana maanta kuma celinayo dabcan aayaddiiba culuum fara badan ka keenayo in aad marka tafsiirka u yaqaanay buu ahaa imaamu dahabi waxa uu yidhi walaqad kaana min aimati alahar wuxuu ahaa aimada xadiidka lahu musanafun fi sunna kitaab buu leeyahay buu yidhi uu ka alifay sunnada iyo wactiqaadi salaf ictiqaadka salafka maa ra'aahu munsifun ilaa wactarafa lahu nin munsif oo garsoor uu ku jiro iyo cadaalad ma jiro oo kitaabkaas arko kitaabkaanu ka wadaa ilaa wuxuu yidhi waa aqoonsanayaa ninkaas yanii cilmi iyo ictiqaad wanaag iyo u aqoonsanayaa wuxuu dhintay muxaram bishii muxaram saddexdeedii sanata tiscin wa arbaciina wa arbacimia afar boqol iyo afartan iyo sagaal ayuu dhintay afar boqol afartan iyo sagaal ayuu dhintay sanadku markuu ahaa kitaabkiisan waxaa la yidhaahdaa caqiidatu salaf asxaabi alxadiid dadka sugayna de waxaa ka mid ah imaamu dahabi hadda waa kan kan uu sheegayaba waaye ibnu teymiya ibnulqayim iyo waa sugaan waxbayna ka soo guuriyaan waxaa kaloo aad wax uga soo guuriyo calaa uddiin ibnu cataar tilmiidu limaam nawowi imaamu nawowi ardaygiisa gaarkeeda aadka weliba u laasimay aad wax uga dhegaystay xataa uu dardaarmay imaamu nawowi kutubtiisa inuu dhammaystiro ninkaa calaa-udiin ibni cataar kitaab wuxuu leeyahay makhduud ah oo la yidhaaha ictiqaadu ahli sunna wuxuu uga warramaa ictiqaadka waa makhduud waa tadaawal waa la heli karaa kitaabkaas aaduu wax uga soo naqliyaa kan nuquul oo kitaabkan ku jirto ayuu isticmaalaa oo wuxuu leeya qaala alimaamu abu cuhmaan asaabuuni wixii inta ku yaallou qoraya walidaalika mararka qaar waxaa dhacdo kitaabkaa ninka taxqiijiyey meelo isagu cadcadaad iyo uu ka galay ama tirtir uu ku dhacay nusqadii uu ka taxqiijiyey meelo tirtir uu ku dhacay ayaa isaga laga sixi karaa ayb leanna isaga naskii dhammaantiisu soo guurinaan calaa udiin ibni cataar waan arkaynaa meelo sidaas oo kale ah ninkaa imaamkaana marka kitaabkan aad buu wax uga soo qaadaa marka waxaa kaloo ku caddaynaya de kitaabka samaacaadkiisa sanadkii isaga looga dhegaystay yaa ku dhigan wahaakada waxyaabahaas oo dhan waxay tusaayaan kitaabkan inuu leeyahay imaamkan kitaabkuna de wuxuu ka hadlaa masaa-isha caqiidadan sheegaynay shantii baab ayuu aad isagana u faahfaahinaa waxaa dheer yahay weliba de nusuusta ama axaadiidta isagu wuxuu soo qaadaa sanadoo ku warinaa sanadkiisou ku bilaabaa xadiidkii buu keenaa kitaabka marka kolley taxqiiqaadka jiro hadda yacnii jiro midkan oo naasir ibni cabdiraxmaan aljudeyc kaas unbaa hadda ugu roona daarulcaasima waxa kale waa iska waxaa weeyaan iska koobi ama aan saas u macno badnayn kanna isagu waxaanu ka maarmaynin meelaha tirtirka uu galay ee isagii uu akhrin waayey ou ka tegey caddaadka uu ku dhaafay in laga saxo marka calaa-uddiin ibnu cataar kitaabkiisaas uu leeyahay makhduudka ah in laga saxo mararka qaarkood meel waxaad arkaysaa hadalkii baa wax maqan ma la fahmi kara marka meelahaasoo kale marka kitaabkan calaa-uddiin makhduudkiisu markuu soo baxay aadaa looga faa'iiday ayb qaala almu'alifu raximah اllahu tacaala bismi اllaahi الraxmaani الraxiim qaala الnaasikh bismi اllaahi الraxmaani الraxiim rabbi yasir waacin bifadlika waraxmatik qaala الnaasikhu akhbaranaa qaadi اlqudaati bidimashqa nidaamu اddiin cumaru bnu ibraahiima bni muxamed bni muflix alsaalixiyu alxambaliyu saalixi haddaa aragta marka nisbadaas xaafad dimishik ku taalo saalixiya la yidhaahdaa jirta waxay tahay marka masjid waxaa ku ooli jira la yidhaha masjid abi saalix nimankan marka xanaabiladu aad uma joogi jirin meelahaas ibnu abi cumar abuu cumar nin la dhihi jiray abuu cumar almaqdisi oo nin weli ahaayo aad dadku uu qiimeeya yacnii min alowliyaa lagu tiriyo zuhdiga xaggiisa iyo diinka iyo wanaagga yaa wuxuu ka soo tegey magaalo la yidhaahdo jumaaciil oo falastiin ka mida gaalaa qabsatay gaaladiibaa dadka aad u dhibi jirtay oo intay dadka lugaha iyo ka xirxiraan ayay beeraha ku fala jireen isaguna nin saalix oo ah dadka khudbo fiican jimcadii intuu u akhriyo dadka waaniyo ayaa markii dambe nin baa gaalkii meesha haystay buu u tegey meeshan waxaa jira buu yidhi nin dadka fasaadinaayo oo shaqadii iyo wixii ay dadka ku haayeen iyo khidmadii ka kaxaynaayo masaajid geynaayo ninkan ogow hala soo qabto hala dila ayuu yidhi ninkaas nin baa u soo sheegay marka maqlay warkaas war waa lagu dili rabaa meeshaan isaga bax buu yidhi abuu cumar marka meeshii buu ka tegey dimashquu iska aaday dimashq markuu aaday masjid la dhihi jiray masjid abi saalix oo xanaabiladu ay meesha nin xanbali ah oo markaa waqafkiis mas-uulka ahaa ay lahaayeen ayuu ku degey markii dambe ciddiisii iyo reerihiisii oo dhan waa soo raray dhulkaas waa ka soo raray meeshaasay soo degeen ragga markaa xilladaas iyo ku yimid waxaa ka mid ahaa sheekhan cumdaha iska leh cabdulqani ibni cabdilwaaxid almaqdisi iyo sheekhan muqniga ibnu qudaame layidhaha ibnu qudaame ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah diyaa almaqdisi iyo rag waaweyn oo culummo waaweyn oo maktabada islaamka qiimo badan ku leh ayaa markaas meeshii ka soo tegey masjidkaasay seexan jireen dad badanaa uga dhintay kaneeco iyo dhibaato intay ku jiradeen markii dambe meel buu ul ku muday markaasu wuxuu yidhi meeshaanan degaynaa meeshiibuu marka madrase ka aas-aasay iyaguna ay seexdaan diinkana dadka ay ku baraan madrasadaas marka almadrasa alcumariya la dhihi jiray madrasadaas markii dambe ilaa waxay soo gaartay kun iyo afar boqol hijriyada wakti dhow ay soo gaartay madraso caan aho waxay noqotay almadrasa waxaa la dhihi jiray almadrasaة الshaykha almadrasaة الsaalixa madrasat abi cumar alcumariya magacyadaasoo dhan way lahayd markii dambe marka dadkii marka meeshaas deganaa ayaa waxaa la dhihi jiray xaafadiina saalixiyaa loo bixiyey iyagana marka nisbadoodu saasay iska noqotay ayb asaalixii marka la leeyahay masjidkaas masjid abi saalix ayaa loo nisbaynaya ijaazatan mushaafahatan wuxuu igugu warramay ijaazo ahaan ijaazadana wej wax lagu xambaaro awjuhu taxamul ayay ka mid tahay qaala akhbarana alxaafidu abu cabdillaahi muxamed bnu cabdillaahi bni axmed bni اlmuxib almaqdisiy ijaazatan in lam yakun samaacan qaala akhbarana shaykhaani jamaalu اddiin cabduraxmaan axmed bni cumara bni shakar wa abu cabdillaahi moxamed bnu lmuxib cabdillaahi bni axmed bni moxamed almaqdisiyeyni qaala alأwalu ahbaranaa ismaaciil bnu axmed bni axmed bni اlxuseyn bni moxamed alciraaqiy samaacan qaala ahbaranaa abulfatx cabdullaahi bnu axmed alkhiraaqiy ijaazatan wa qaala ahaani kan labaadna waxa uu yidhi ahbaranaa axmed bnu cabdidaa'im wa akhbarana almuxadiثu taajuddiin moxamed bnu xaafid cimaad اddiin ismaaciila bni moxamed bni bardis albacli fii kitaabihi qaala akhbaranaa abu cabdillaahi moxamed bnu ismaaciila bni اlkhabaaz shifaahan qaala akhbaranaa axmed bnu cabdidaa'im halkaas kusoo dhacaa sanadka marka ijaazatan in lam yakun samaacan qaala axmed bnu cabdidaa'im waxa uu yidhi akhbarana alxaafidu cabdulghaniy bnu cabdilwaaxid bni caliy bni suruur almaqdisiy ninkan marka ma taqaanaan waa ninka cumdaha iska leh cumdatulaxkaamka qaala akhbarana alkhiraqiyu samaacan qaala akhbaranaa abu bakr cabduraxmaan bni ismaaciil qaala akhbaranaa abu bakrin cabduraxmaan bnu ismaaciil asaabuuni waa wiilkiisa waa mualifku wiilkiisa waa qaala xadaanaa waalidii shaykhu اlislaam abu cuثmaan ismaaciil bnu cabdiraxmaan fadakara kitaabka marka sanadkiisa waa kaas waأkhbaranaa qaadi اlqudaati qaala waأkhbaranaa qaadi اlqudaati ciz اddiin cabdالraxiim bnu muxamed bn اlfuraat alxanafiyu ijaazة mushaafahة qaala akhbaranaa maxmuud bnu khaliifata bni muxamed bni khlf almanjiy almambijiy ijaazة qaala akhbaranaa aljamaalu cabdالraxmaan bnu axmed bni cumara bni shakr bisanadihi qaal bisanadihi marka sanadka hadda aan soo dhaafnay qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaةu lilmuttaqiin wslى اllahu calىa muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ilaahan ammaanaya rabuاlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin ciribta dambana ciribta sanna waxaa iskale dadka ilaahay ka cabsaday wasala allahu calaa muxamedin ilaahay ha ammaano muxamed korkiisa oo ammaan ha u ziyaadiyo wa aalihi iyo wa saxbihina allah u naxariisto aalkiisa iyo asxaabtiisa ajmaciina dhammaantood amaa bacdu intaa kadib fa innii anigu waxa uu yidhi lamaa waradtu markaan ku soo arooray oon soo galay aamula tabarastaan aamuda tabarastaan laakiin aamul asax saasaa laga yaaba inay sax tahay fa innii lamaa waradtu markaan soo galay aamula tabarastaan dabaristaan beled meesha la yidhaahdo aamulkeeda manaa dabaristaan waa gobol weyn aamulna waa magaalo yaroo ka mida ah. ama tuulo ka mida ah. wa bilaadi jiilaan iyo bilaaddaas jiilaan ayb bilaadi jiilaan marka waa bilaad aad u fara badan waay oo hiya min waraa'i bilaadi dabaristaan ay ka dambaysaa walaysa fii jiilaan ayb madiinatun kabiiratun inama ahe quraa fii muruujin bayna jibaalin ayb fa innii lamaa waradtu markaan soo galay buu yidhi aamula tabarastaan oo bilaadi jiilaan mutawajihan anoo markaa u jihaysan ilaa beyt illaahi alxaraam ilaahay beytkiisii xurmada lahaa xaggiisa anoo usii jeedo yacnii xaj iyo waxbuu kusii socda markaa ayb wa qabri nabiyihi muxamedin sala allahu calayhi wacalaa aalihi wa asxaabihi alkiraam iyo nebigiisa muxamed ahaa qabrigiisa aan kusii jeedo <clears throat> mutawajihan xaalaan ahay mid kusii jihaysan oo usii jeedo ilaa beyt illaahi alxaraam ilaahay beytkiisa xurmada laha waa kacbada wa ziyaarati wa ilaa ziyaarati qabri nabiyihi nebigiisa qabrigiisa ziyaaradiisa aan ku socdo muxamadin ahaa sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabihi alkiraam halkaa markaan kusii anuu kusii jeedo sa'alanii ikhwaanii walaalahay waxay i su'aaleen fi ddiini diinka igula walaalo ah an ajmaca lahum inaan u ururiyo fusuulan fasalyaalo jamcu faslin fasalyaal fii usuuli diin caqiidada ku saabsan allatii usuulu diinka oo istamsaka bihaa uu ku dhegay ou qabsaday alladiina kuwii ay qabsadeen madow tegey oo min a'immati diini diinka a'immadiisa ahaa wa culamaa'i lmuslimiina muslimiinta culimmadooda ahaayeen wasalafi asaalixiina salafkii suubanaa ahaayeen hadow ay hanuuniyeen dadkii wadacow ay u yeedheen annaasa dadkiina ilayhaa ay ugu yeereen usuuludiinkaa xaggiisa fii kulli xiinin wakhti kasta dhexdiisa ay ugu yeeraayeen usuuludiinkaasoo wakhti walbo ay ugu yeerayeen dadkii wanahow ayna reebeen camaa yudaaduhaa waxaa ka soo horjeedo usuuludiinkaas wa yunaafiihaa anfinaayo jumlata almu'miniina ay ka reebeen mu'miniinta dhammaantood almusadiqiina ee ilaahay rasuul rumeeyeen almuttaqiina ilaahay ka cabsanaayeen wa waalow ay xiriiriyeen yacnii dadkii bay xiriiriyeen fi itibaacihaa caqiidadaa raacitaankeeda ay ku xidhiiriyeen dadkii wacaadow ay la collaytameen fiihaa caqiidadaa darteeda ay kula collaytameen dadkii wa wabaddacuu ay tabdiiciyeen wa kafaruu ay gaalaysiiyeen man ictiqada qofkii ictiqaadiyo hayrahaa usuuludiinkaas waxaan ahayn yani masaaisha caqiidada iyo usuuludiinka waxooga khataray wataan <clears throat> khatarta ay wataanna waxa ay tahay mukhaalifkeeda caqiidada qofka mukhaalif ku noqdo caqiidatu salaf qofka mukhaalif ku noqdo lama dhahayo keliya waa nin iska gafay iyo iskama noqonayo wuxuu noqonayaa qof ama gaalnimo ku dhacay ama wuxuu noqonayaa qof ibtidaac ku dhacay gaalnimada iyo ibtidaacuna waa ka daran yihiin macsida labaduba walidaalika imaamu shaafici dadka waa ka celin jiray dadku inay cilmulkalaam iyo waxaas aadaan oy bartaan sababtaa wuxuu dhihi jiray cilmi lagu dhahaayo akhda'ta yaa fiican buu yidhi inaad aada yani ugu talax tagto laakiin cilmi lagu leeyahay cilmigan marka cilmulkalaamkuu ka hadlayay isagu cilmi lagu dhahaayo haddaad gafto kafarta ama yacni ibtadacta wax lagu dhahayo wuxuu yidhi khatar markaysaada wuxuu leeya wabadacuu wa kafaruu laakiin tabdiica iyo takfiirka wax iska furan ma ahan qof kastoo gafana ma ahan inuu kufri uu gaal yahay qof kastoo caqiido ku gafaana inuu mubtadic yahay ma aha bal culamaa lmuslimiin waxay dhaheen qofku waxaa dhici karto inuu shay caqiido ah ku gafo gafkaasina sababka ku yimid ay tahay ijtihaad ama wuxuu ku imaan karaa cilmi la-aan qofkii marka isagoon wax loo sheegin xujadii lagu oogin ta'wiil hadduu haayo ta'wiilkii aan laga faydin sida qaldanoo waxu fahmay aan loo sheegin lama tabdiicinayo mana la takfiirin karo maxaa yeelay tabdiica iyo takfiirku waa min alcuquubaat cuquubaadkay ka mid yihiin qofkan waa gaal markaad leedahay ciqaab waay waxaas aad sheegaysa waa mubtadic markaa leedahay waa ciqaab ciqaabtuna waxaa ka horeeyo qiyaamu اlxuja qofka inay xujada ku ooganto qofkaan markaa jaahilnimaa ku kicin karto ma la dhahayo waa mubtadic waa horta in wax la baraa mararka qaar jahli ma jiro waaba caalim ninkan waa imaam laakiin nusuustii qaarkeed baan soo gaarin ijtihaaduu sameeyey waa gefay walow caqiidada ha ahaato waa macduud waa loogu cudur daara in loo kala saaro masalat اlcudri biاljahli ee in la yidhaha masaa-isha furuucdana waa qofka loogu cudur daara caqiidana maya sax ma ah bal shaykhulislaam ibnu teymiya wuxuu dhahaa xadiidkii muslim ilaahay aayaddan markay soo degtay aamana arasuulu bimaa unzila iley aayaddaa markay soo degtay waxaa ku jirtay laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha lahaa maa kasabat calayha ma ktasabat rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa ilaahayna muxuu yidhi markaa xadiidkii muslim sida ku sugnayd qad facaltu rabbiyow hanoo qabanin waxaan ilownay iyo waxaan gaf u samaynay oo aanan qasad u samaynin markaasuu ilaahayna wuxuu yidhi qad facaltu waa yeelay ow akhda'naa marka lama kala qaadin caqiide in lagu gafay wax kale in lagu gafo ayb meeshaas marka waxay tahay qofku haddii isagu xaq uu raadinayo laakiin ijtihaadkii iyo sawaabkii uu ka gafo iyadoo waxaa weeyaan tabdiicii iyo waxaas iyo takfiirkii ma ku imaanayaan ilaa ta'wiilkaas laga rogo waana noo imaan doonaan meelahaas in sha allahu tacaala kitaabkii kan ka horreeyeyna waa uga hadalnay mawaanicda kufri ee takfiirka mucayanka iyo waxyaabaha ku tacalluqa tabdiicu isaguna mawaanicdiisu waa wataa <clears throat> wa kafaruu ay gaalaysiiyeen man ictiqada qofkii ictiqaadiyey hayrahaa caqiidadaa waxaan ahayn wa axrazuu ay dhowreen lianfusihim nafahoodiibaay dhowreen iyo waliman ayay dhowreen dacowhum ay ugu yeereen caqiidada yani ay ugu yeereen iyagu ileyha caqiidada ay ugu yeereen barakatahaa bay ku dhowreen barakadeedii wa axrazuu way dhowreen lianfusihim nafahoodii iyo waliman dacowhum dadkay ugu yeereen ilayha caqiidadaa xaggeeda ay ugu yeereen barakatahaa caqiidada barakadeediibay u dhowreen wa khayrahaa iyo khayrkeeda wa afdow waxay gaareen ilaa maa qadamuuhu waxay hormarsadeen oo min hawaabi ictiqaadihim ictiqaadkoodii ajarkiisii ah lahaa ay ictiqaadiyeen caqiidadan wastimsaakihim iyo qabsashadooda bihaa caqiidadaa ay qabsadeen wa irshaadi alcibaadi addoommadii hanuunintoodii ilayha caqiidada ay ku hanuuniyeen wa xamlihim iyo xambaaritaankooda iyaahum dadkii ay ku xambaareen calayha caqiidadaa korkeeda ay ku xambaareen taas ayaa wuxuu leeyahy hawaabkii ay ka heleen yay gaareen ayb ila waxaanoo dhan dadka caqiidadooda la saxo loogu yeero lagu dhego addoommada loogu yeero lagu xambaaro waxaasoo dhan hawaab baa ka dhalanaya kaasay gaareen marka marka wuxuu yidhi faistakhartu allaha tacaalaa ilaahay ayaan khayrka ka dalbay wa uhbitu waxaan sugayaa buu yidhi fii hada aljusi juskan waxaan ku sugayaa dhexdiisa maa tayasara wixii fududaado minha oo caqiidadan ah calaa sabiili alikhtisaari weliba si kooban korkeeda xaal aan ku suganaha rajaa'a an yantafica bihi saa maxaan u yeelayaa marka rajaa'a an yantafica inuu ku intifaaca rajayn aan rajaynaayo bihi kitaabkan aan allifaayo ulul albaabi cuquusha dadka u saaxiibka ah waalabsaari aragtida dheer dadka u saaxiibka ah wallaahu subxaanahu allana yuxaqiqu ilaahay uu xaqiijinayaa addanna malaha ayuu xaqiijinayaa malaha aan malaysanayo ayb wayajzilu calaynaa wuxuu ku weynaynayaa korkeenna almanna galladda bitawfiiqi bitawfiiqihi isaga tawfiiqdiisa ayb walistiqaa ayb walistiqaamata wayajzilu calaynaa korkeenna wuxuu ku weyneynayaa alistiqaamata toosnaan calaa sabiili rushdi hanuunka jidkiisa lagu toosnaado waalxaqi xaqa jidkiisa lagu toosnaado bimanihi wa fadlihi muqadamadiisu marka waa taasa kitaabka marka waxaa muuqato safar inuu ku qoray kitaabkan uu jamciyeyo ururiyey safar isagoo ou qoray beledkiisiibuu ka soo tegay isagoo niman maraayo beledkooda ayay yidhaahdeen kitaab caqiide a noo qor sidiiba uu yeelay marka waxaa dareemi marka dadkaa culummadii hore nusxigooda iyo daacadnimadooda maxaa yeeley nebigu wuxuu yidhi sal ll l slam addiinu nasiixa diinku waa daacadnimo yaa daacad loo noqonayaa marka lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'imati اlmuslimiina wacaamatihi nusxiga marka dadka caamadaa loo naseexeeyo waxaa ka mid a ah marka ay cilmi rabaan cilmiga in la siiyo cilmiga in la siiyo oo farta loo saaro yaa ka mid mida marka wuxuu leeyahay cilmigaas la siinaa ayaa yuu siiyey taas waa mid haaniyan haddana waxaad dareemaya dadkaas cilmigooda inay xabadka ku wateen isagoo safar ku jiraa wax laga codsaday ma dhibinba waa qore haalian haddana marka saddexaad waxaa weeyaan dadkaas say u wanaagsanaayeen iyaga laftirkooda nin culamaa markuu soo agmaro inay wax ka reebtaanay ku tala galeen iyagana ajarkooda maanta waa kana waa leeyihiin leanna ninkii sabab u ahaay waxaan fiican ajarkiisu waa leeyihin meeshaas marka waaan darsi waxaan ka qaadanaynaa amaan ka baranaynaa qofku inuusan yaraysanin shay uu baranayo wax uu dad baraayana inuunan yaraysanin leanna kii uu khayrka ku gaari lahaa inuu yahayaaba laga yaabaa waxaan intaasoo jeeraan akhristay iyo waxaan saacaddan dad ma weydii kara iyo lama dhaho waxaa laga yaaba adu intaad wax weydiiso ummad kale intay ka faa'iidaysato ajarkii aada hesho marka waxaa la rabaa xusnulqasdi qofka muslimka ah waxaa laga raba daalib cilmiga weliba caqiidada daraasaynayo qasad wanaagsan inuu leeyahay oo caqiidada waxa u baranayo inaynan ahayn dad dad inuu kula murmurmo iyo dad inuu ku ceebeeyo iyo waxyaabahaas inuunan u baranin oo u barto ilaahay inuu barto siduu rabbigii ula xiriiri lahaa rabbiga uu caabudayo wuxuu yahay tilmaamihiisu siday yihiin siduu ku baran lahaa dadkana ku gaarsiin lahaa waxaan kale marka dood iyo waxaa laga yaabaa mararka qaar inay wasiilo iska noqoto laakiin qaayo iyo hadaf in laga dhigtaa ma aha fa innii lamaa waradtu aamula tabarastaan markaan soo arooray oon soo galay yani oo bilaadi jiilaan mutawajihan ilaa beyt illaahi alxaraam kacbadii aan ku sii socdo wa ziyaarati qabri nabiyihi muxamedin sal l slam iyo qabriga nabiga eh, nebigiisa moxamed ahaa mar hadda qabriga marka hadduu u jeedo masjidka nebiga oo qabrigana litabaciya oo u sheego saasaa fiicnaan lahayd leanna culummadii isaga ka horreysay selafka sida imaamu maalig oo kale sidaasoo kalea laga wariyey oo imaam maalig waxaa la su-aalay caman nadara an yaأtiya qabra rasuuli illahi sal l slam ka waranaa la yidhi hadduu nin nadar ku gala qabriga nebiga inuu tago faqaala waxa uu yidhi in kaana araada masjida rasuulilahi sal l slam falya'tihi walyusalli fiihi <clears throat> wain kaana inamaa araada alqabra falaa yafcal imaam maalik saas ninkii nader ku galo inuu qabriga nebiga u safro haddii masjidka uu ka wadana ha taga masaajidka qabrigana markaa kadib ha aado haddii masjidka uunan ka wadinoo qabriga keliya inuu u safro ay tahayna iyuunan aadin lanna laa tushadu الrixaalu ilaa ilaa alaaثati masaajid xadiidkaasuu sheegay laa tucmalu اlmatiyu ilaa ilى alaaثati masaajid ayb ismaaciil alqaadi yaa kitaabka almabsuud la yidhaha uu ku sheegay madhabka maalikiyada ee aqwaashooda xaabahana lagu wariyo imaam maalik wax looga wariyo khulaasat lqowl waxay tahda wasiyaarati qabri nabiyihi qabriga nebiga keligiis in ziyaaro loo insheeyo oo safar loo galo isaga bis oon masjidku ounan la soconin iyada waxaa weeyaan mas'ale waxaa weeyaan asafar ilaa ziyaarati qubuuri اlambiyaa mas'ale khilaaf ku jirta waa ahlucilmiga qaarna waa jaa-isay dhahaan qaarna waxay yidhaahdaan maya ma bannaana madhabka shaaficigana waa la yaqaanaa abuu maxamed aljuweyni iyo qaadi xusein iyo waxay qabeen qowlka manciga inuusan aadaynin abulmacaali aljuweynina wuxuu qabaa qowlka ogolaashada imaamu nawowina waa soo guuriyaa majmuuca sharax muslimka ibnu xajarna soo guuriya masale marka khilaaf ku jira min masaa'il اkhilaaf qabriga nebiga hadda lama booqan kara ma aanan dhihin ogowna qabriga rasuulka waa la booqan karaa laakiin see loo booqan karaa masaajidka niyeyso inaad aadaysid markaad masjidka tagtana qabriga nebiga in la booqdaa min afdali اlqurubaat oo nebiga la salaamo halkaa looga salliyo wax fiican meeshaan marka tacliiqaasaa ku jiri kara sa'alanii ikhwaanii walaalahay waxay su-aaleen fi diini diinka walaalaha igula ah an ajmaca lahum inaan u jamciyo oon u ururiyo fusuulan fasalyaalo waxay ku saabsan yihiin fasalyaalkaasna fii usuuli diin caqiidada usuuludiinka allatii usuuludiinka oo istamsaka bihaa ay ku dhegeenuu qabsaday alladiina madow dadkii tegey min a'immati diin diinkan imaamyadiisa ah maalik shaafici axmed raggaas waa weyn oo diinka a'immada ku ah iyo dadkii ka sii horreeyey iyaga ilaa saxaabada wa culamaa'i اlmuslimiin muslimiinta culammadooda ah wasalafi الsaalixiin iyo salafkii suubanaa caqiidadoodii ah wahadow ay hanuuniyeen wadacow annaasa dadkii ay ugu yeereen ilayhaa hadow annaasa dadkii bay hanuuniyeen ilayhaa ilaa tilka alcaqiida wadacow annaasa dadkii bay u yeereen ilayhaa ila alcaqiidati bay ugu yeereen fii kulli xiinin goor kasta goor kasta yacni caqiidadaa bay dadku ugu yeerayeen wanahow ay reebeen camaa yudaaduhaa caqiidadaa waxa ka soo horjeedo wa yunaafiiha iyadana anfinayo tirtirayo yay ka reebeenna jumlata almu'miniina mu'miniinta dhammaantood almusadiqiina rumeeyey almuttaqiina ilaahay ka cabsaday wa wawaalow ay xiriiriyeen fi itibaacihaa yani waalow waxay xiriiriyeen annaasa dadkii maxay ku xiriiriyeenna fii itibaacihaa caqiidadaa raacitaankeeda oo ninka caqiidadaa raacana walow kugu leeyahay ninka aan raacinna laakiin diinka aan ka bixinna welihiisu waa ka yaryahay ninkan oo qof walbaa intuu caqiidadan u dhow yahay baa welahaagu uu jiraa xaggiisa welibu marka kooxaysi ma galo kooxaysi ma galo oo nin halkan joogo caqiidadiisu saliim ay tao saxiix tahay mid kalena intii oo kale aaminsan haddaad midkan macno kale ku jeclaato kana aad macno kale ku nacdo waxaas lama diimay kara nacno kaasoo kale diin lagama dhigi karo nacno waa taxasub wax kale ma noqon wacaadow fiihaa caadow ay collaytameen mukhaalifiintii bay la collaytameen fiiha iyada darteeday kula collaytameen wa badacuu ay tabdiiciyeen wa kafaruu ay gaalaysiiyeen man ictiqada qofkii ictiqaadiyey hayrahaa iyada hayrkeed ilaaqana fiihi maa fiihi waxbaa ku jiro tabdiica iyo takfiirka ilaaqiisu ma sidaan ma ah isaga laftirkiisana sidaan uma jeedaba ayb wa axrazuu lianfusihim nafahoodiibay nafahoodiina ay ilaaliyeen oy dhowreen waliman dacowhum iyo dadkay u yeereenba ilayha xaggeeda ay ugu yeereen barakatahaa ay ugu dhowreen ayb waxay koobeen caqiidadan barakadeedii waxay ku koobeen naftooda iyo dadka ay ugu yeereen caqiidadan wa khayrahaa iyo khayrkeeda wa afdow ay gaareen ilaa maa qadamuuhu wixii ay hormarsadeen oo min hawaabi ictiqaadihim ah ictiqaadkoodii ajarkii ay ka heleen ahna lahaa caqiidadan ay ictiqaadsanaayeen hawaabtii ay ku heleen wixii ay ku hormarsadeen way gaareen xadiidkii nebigu wuxuu aha sal l slam laa tasubu lamwaat fainahum afdaw ilaa maa qadamuu wastimsaakihim iyo ku dheganaantooda biha caqiidada ay ku dheganaadeen ajarkii ay ka heleen iyay gaareen wa irshaadi alcibaadi addoomaha hanuunintooda ilayha ilaa haadihi alcaqiidati ay ku hanuuniyeen hawaabkii ay ka heleen bay gaareen wa xamlihim iyo xambaaritaankooda iyaahum dadkii ay ku xambaareen calayha caqiidadan ay ku xambaareen fastakartu llaha tacaala marka sidaa caqiidada tilmaantaas leh inaan qoro ayay i su-aaleen markaasuu yidhi fastakartu llaha ilaahay baan ka khayr dalbay wa uhbitu waan sugayaa buu yidhi fii hada aljusi juskan waxaan ku sugayaa maa tayasara wixii fududaado oo minhaa usuuludiinkaas ah calaa sabiili اlikhtisaari si kooban kitaab marka aad loo basdhiyey ma aha rajaaءa an yantafica bihi sababtu maxay tahayna rajaaءa an yantafica rajaaءa intifaaci ulil albaabi bihi rajaaءa an yantafica inuu ku intifaaco bihi usuuludiinkan caqiidadan ulul albaabi inay ku intifaacaan dadka caqliga u saaxiibka ah wal absaari aragtida dheer dadka u saaxiibka ah wallaahu subxaanahu allana yuxaqiqu wuxuu ka dhabaynayaa u xaqiijinayaa adanna ay dannii waa maladaydaanuu ilaahay i xaqiijin doonaa waa rajo iyo duco iyo allabari wayejzilu ilaahay waa weynaynayaa calaynaa korkeenna almanna galladii buu ku weynaynayaa bitawfiiqi bitawfiiqihi isaga waafajintiisa ugu weynaynayaa walistiqaamati walistiqaamata wayejzilu calaynaa korkeenna wuxuu ku weynaynayaa alistiqaamata toosnaanta calaa sabiili rushdi lagu toosnaado hanuunka jidkiisa waalxaqi xaqa jidkiisa bimanihi wa fadlihi qultu waxaan idhi buu yidhi marka qultu wabilaahi tawfiiq waxaan idhi buu yidhi wabilaahi tawfiiq waafajinta yanii ilaahay yay ahaatay xaggiisa oo alla yanii tawfiiq alla anoo ilaahay weydiisanayo ku kaalmaysanayo asxaabu alxadiidi asxaabu alxadiid xadiid marka wuxuu ka wadaa dabcan xadiidka nebiga sal l slam asxaabuulxadiid marka la yidhaahdana waxaa la yidhaahdaa dadka ahlulxadiidka ictiqaadkoodii ictiqaadsan shaqadoodana ay tahay inay bartaan xadiidka nebiga weyneeyaan dadka ugu yeeraan waxa ku jirana caqiidada iyo cibaadaadka iyo waxyaabaha ku jirana ku dadaalo siday yihiin may ugu dhaqmaan ayb iyo waxaa soo raacaya dabcan dadka caamada ah oo dadkaas culumo ay u yihiin ninka caamiga hadduu caqiidadiisuna fiican tahay dadka ahluxadiidkaana ay culamo u yihiin isaguna waa ku jiraa dadkaas un marka caqiidada wanaagsan uu ka mid yahay marka lagu yidhaha ahlulxadiidka caqiidadooda saan waay lagama hadlaayo inta xadiidka warisa bis inta kale caqiidadooda saas maahan lagama wado asxaabuulxadiidi asxaabuulxadiid xafid allaahu tacaala allah ilaaliyo axyaa'ahum kuwooda nool wa raxima allah u naxariisto amwaatahum kuwooda dhintay yashhaduuna lilaahi tacaalaa alla waxay uga marqaati kacayaan bilwaxdaaniyati kelinnimo kelinnimay alla uga marqaati kacayaan walirasuuli rasuulkana birisaalati bay uga marqaati kacayaan risaalo iyo wanubuwati nebinimo <coughs> masaladan marka uu ku bilaabayo ka hadlaayo waa masalo qur-aanka uu aad iyo aad ihtimaam u siiyo haddaad qur-aanka aad ugu tadabburto ama aad fiiriso waxaa arkay badanaa waxyaabaha uu xoogga u taxqiijiyo qur-aanku waxay tahay waxdaaniyada alleh iyo risaalada nebiga inay sugan tahay u bayaaniyo nubuwaad nubuwaadka ama risaalada iyo waxdaaniyada alleh subxaana wa tacaala waxdaaniyada alleh marka dariiqada lagu sugaa qur-aanka ku sugaa badan tahay mar magacyada ilaahay baa lagu baraa waxdaaniyada alleh mar afcaasha alleh cirkan buu abuuray dhulkuu abuuray naftaaduu abuuray yaa lagu leeyahay aayaadkan kowniga ah ayb hababkaasoo oo dhan yaa lagugu tusayaa risaaladan haddii ilaahay dadka inuunan ka tegaynin meel cidlaa uga dhaqaaqaynin iyo waxyaa adilaad badan bay leedahay tiyuu ku bilaabay marka isaga ayb asxaabu اlxadiidi xafida allaahu tacaala axyaa'ahum raxima amwaatahum yashhaduuna lilaahi alla waxay uga marqaati kacayaan tacaalaa bilwaxdaaniyati waxdaaniyo ayay uga marqaati kacayaan waaxid weeyaan ilaahay marka wuxuu waaxid ku yahay cibaado in la caabudo keligii oo cibaadada inuu isagu leeyahay rabbinimada macaanideeda in keli uu ku yahay oon lala wadaagin magacyada tilmaamaha wanaagsan inaan lala wadaagin waxyaabahaasoo dhan walirasuuli rasuulkana birisaalati bay u qirayaan iyo wanubuwati nebinimo rasuulkiina isaga waxaa loo qirayaa risaale iyo nubuwa wayacrifuuna rabbahum rabbigood ayay garanayaan caza wajalla maxay ku garanayaan rabbigoodana bisifaatihi tilmaamihiisa allatii nadaqa bihaa uu ku dhawaaqay waxyuhu waxyigiisa uu ku dhawaaqay wa tanziiluhu wa munazaluhu kii uu soo dejiyey waa masderkan ismu mafcuula laga laqbayna watanziiluhu ay wa munazaluhu kii la soo dejiyey qur-aankaa laga wadaaye ayaa ku dhawaaqay wayacrifuuna rabbahum rabbigood bay garanayaan oy aqoonsanayaan caza wajalla ilaahay maxaa lagu gartaan bisifaatihi tilmaamihiisay ku garanayaan markii nebiga ay gaaladii yidhaahdeen rabbigaa noo sifee sif lanaa rabbaka waxaa soo degtay qul huwa allaahu axad allaahu samad lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad ilaahay saa istilmaamay marka rabbiga aan caabudayno annaga marka rabbi aan la aqoonin maaha waa rabbi la yaqaano maxaa lagu yaqaanaa magacyo iyo tilmaamo ayuu uga soocan yahay dadka kale makhluuqaadka dhan tilmaamahaasaan garanaynaa taasaan ilaahay ku caabudaynaa marka ninkii yidhaha rabbi tilmaamo ma leh ee rabbi iyo keyrkiis wuxuu ku kala sooci lahayaa la rabaa marka rabbi iyo keyrkii waxaa lagu kala soocaa afcaasha ilaahay isaga afcaashiisa wax samayn kara male tilmaamaha kale daatiga alla uu u leeyahayna waa lagu soocaa ayb taasaan rabbi ku garanaynaa cabdullahi ibnulmubaarak markii la su-aalayna waa kii yidhi nacrifu rabbanaa rabbigeen baan garanaynaa buu yidhi fi samaai asaabicati fowqa carshihi tilmaan uu ilaahay leeyahay inuu ku garanayo sheegay rabbigeen baan garanaynaa yanii samada toddobaad inuu yahay korkeeda carshiga uu ka sarreeyo baa'inun min khalqihi khalqigiisa uu ka baxsan yahay khalqigiisa inaanu ku dhex jirin ayaan ayaan garanaynaa walaa naquulu kamaa qaalat iljahmiyatu innahu haahunaa mana dhahayna buu yidhi siday jahmiyadu leeyihiin intuu joogaa ilaahay ma dhahaynin soo ma garanin ayb selafku marka rabbigood waxay ku yaqaaneen sifaadkaas imaamu shaafici baa wuxuu yidhi nin la dhihi jiray ibraahim ibnu culaya ee muctasili ahaaba wuxuu yidhi ninkaas ibraahiim iyo annaga iyo aniga xataa laa ilaaha ila allah waa isku khilaafsannahay leanna isagu wuxuu yidhi macbuudka uu cibaadada u gooni yeelaayo allaha uu cibaadada u gooni yeelaayo waa alla aan nabi muuse la hadlin nebiyullaahi ibraahim aan waday ka dhiganin wax tilmaana aan lahayn aniga allah aan waxidaayana ilaah hadlaayo way oo nabi muuse la hadlay way muxuu isaga soocay marka shaafici iyo ibnu culaya ibraahim ibnu culaya ismaaciil maaha ismaaciil aabbaha ismaaciil ibnu culaya isaga waxa weeyaan imaam weyn oo bukhaarigii aad ku aragtaan kaas maaha waa wiilkiisa ninkaan ka hadlayno ibraahim ibnu ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsamaa layidhaha ninkaas marka wuxuu leeyahay ilaaha oo isagu caabudo iyo kaan aniga caabudo waa kala bedelan yihiin isagu wuxuu caabudaa ilaah aan muuse la hadlin ibraahim aan waday ka dhiganin aan carshiga ka sarraynin yacnii alla aan tilmaan lahaynoo isagu caabudaa aniga allaha aan waxidayana waa alla tilmaamo leh oo nebi muuse allihii la hadlay baan caabudaa marka allaha la caabudo ee saxda ah waa in tilmaamihiisa marka lagu yaqaano ayb oo qof walbaa ilaah ilaah ilaah hadduu iska yidhaahdo adiga ilaaheed caabuddaa hadduu ku yidhaha anuu ilaah carshiga ka sarreeya ma aqaano waxaas hadduu leeyahay ayb ilaah soo dego oo samaa-udunyaa u dego anuu ma caabudo aniga ilaah saas a ma caabudo hadduu ku yidhaahdo de adiga kaad caabuddo waa ka duwan yahay soo maha marka isagoo koo caabudo leanna annaga waxaan caabudaynaa ilaah ululeyl akhiir marka la gaaro soo degaayo sida xadiidka ku imaan doonta carshiga alla ka sareeyo alla yacnii asmaa iyo sifaad leh ayb yacrifuuna rabbahum rabbigooday wayacrifuuna rabbahum caza wajalla bisifaatihi tilmaamihiisa intee laga qaadanaa tilmaamaha allatii tilmaamaha oo nadaqa bihaa uu ku dhawaaqay waxyuhu waxyigiisa wa tanziiluhu iyo wixii uu soo dejiyo qur-aanka ah ow shahida lahu ama uu u marqaati kacay bihaa sifaatkaa uu ku marqaati kacay rasuuluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulkiisa calaa maa waradad say ugu soo aroortaan u rumaynaynaa al akhbaaru akhbaarta alsixaaxu saxiixa bihi ay ugu soo aroortay halkan marka wuxuuna baraa sifaatka alla meesha laga qaadanayo wuxuu leeya waxaa laga qaadanaya waxyiga qur-aanka iyo sunnada nebiga saxiixa ah manhajuu kuu xariiqa marka waxaan ilaahay aan ku aqoonsanayna waa tilmaamo tilmaamaha intay ka yimaadaanna waxay ka imaanayaan waxyiga alle iyo kitaabka uu soo dejiyo iyo nebigiisa wixii uu ku markhaati kacay oo alla uu ka sheegay lanna ilaahay wuxuu yidhi subxaana rabbika rabbi اlcizati camaa yasifuun wasalaamu cala اlmursaliin walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin dadka waxay ilaahay ku tilmaamaan alla waa iska hufay waa iska nasahay wixii rusushana ilaahay waa baaqi yeelay asixaax markuu leeyahayna calaa maa waradat alakhbaaru asixaaxu bihina macno weynaa ku jiro akhbaarta daciifka ah waxba laguma dhisaayo oo sanad ahaan aan sugnaanay wanaqalat alcuduulu dadkii cadliga u saaxiibkaana ay soo guuriyeen athiqaatu hiqaadka ahaa canhu can اnabiy sal l slam ay ka soo guuriyeen nebiga idan marka waxyiga iyo qur-aanka iyo sunnada saxiixa ah oo aimadii hiqaadka ay soo guuriyeen tilmaan kastoo alla leeyahay oo ku soo aroortay ayaan ilaahay ku garanaynaa halkaana isku joogo bilahi towfiiq sal alla slam calaa nabiyina mxamed wala ali